asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo tobnaad ee kitaabka bismi illaahi raxmaan raxiim salaatu lmusaafiri musaafirkii salaadiisii weeye baabu qasri salaati lmusaafiri fi lmni waqtiga amniga ah ninka musaafirka salaada gaabitaankeeda oo uu gaabinhayo baabkeeda weeye can yacla bna umayata can yacla bni umayata qaala wuxuu yidhi qultu licumara bni alkhadaab cumar ibni khadaab baa waxaan ku idhi buu yidhi laysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu faqad amina annaas waxaan ku idhi buu yidhi cumar aayaddaas anoo u soo daliiliyey laysa calaykum junaaxun korkiina dembi ma aha an taqsuruu min asalaati salaadda ina gaabisiin in xiftum haddii aad ka cabsatiin an yaftinakum aladiina kafaruu kuwa gaaloobay inay idin fitneeyaan haddii aad ka cabsatiin salaadda inaa gaabisiin dembi korkiinna ma aha aayaddaas baan weydiiyey buu yidhi cumar faqad amina annaasu dadkii aamin bay noqdeen hadda ilaan aayadduna salaada gaabitaankeeda waxay ku xiraysaa cabsi dadkana hadda aamin bay noqdeen oo gaaladii laga cabsan mahayo salaadda see loo gaabin sidaas buu rabaa inuu su-aalo marka faqaala cumar wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabay mimaa cajibta minhu wixii adiga aad la yaabtay aniguna waan la yaabay fasa'altu rasuula allahi rasuulkii baan su-aalay sala allahu calayhi wasalam oo su-aasha adiga aada su-aashoo kale ayaan aniguna nebiga su-aalo waxaa idhi aayaddu waxay ku xiraysaa salaada gaabitaankeeda cabsi in gaalada laga cabsado inay fitno keenaan markaas baa nebiga inuuna su-aalay nebigu wuxuu ku jawaabay sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqata ha arrintan waxa weeye sadaqo oo tasadaqa allahu biha calaykum uu rabbi subxaanahu wa tacaala uu idinku sadaqaystay adinka faqbaluu sadaqatahu sadaqadiisii aqbala marka marka salaada qasrinteedii ayadoo amni uu jira oo aan gaala laga cabsanaynin waa sadaqo ilaahay uuna siiyey oo arrin uu noo saamaxay oo maaragtay eh, wax mushkilo aan lahayn oo salaaddii la gaabi karo iyadoo hataa aan la cabsanaynin wa ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi farad allahu asalaata ilaahi subxaanahu watacaala salaadii ayuu farad yeelay calaa lisaani nabiyikum sala allahu calayh wasalam nebigiina carabkiisa ayaa salaadii lagu farad yeelay fi lxadari arbacan nagaadiga afar weeye salaadii sidaas buu ilaahay uu ku farad yeelay wa fi safari rakcatayni safarkana laba ragco weeye wa fi lkhawfi rakcatan markii cabsi ay jirto oo salaatulkhowf la dukanhayo oo gaaladii inay soo hujuubaan dadka muslimiinta oo dukanaya laga cabsadana hal ragco in la dukado sidaas buu ilaahay uu farad yeela buu leeyay ibnu cabaas marka ibnu cabaas waxaa ka muuqata xadiiskiisa salaada safarka la dukanhayo inaysan ahayn salaad laga soo gaabiyey xabarkii eh sideedaba ay u tahay salaad laba ragco oo ilaahay uu farad yeelay caaisha sidoo kaleeto ayay sheegaysaa waxay leedahay salaadan laba ragcaba markii hore ay ahaa jirtay markaas baa faradka eh, xadarka alla kordhiyey kii eh, safarka ahana sidiisii baa lagu daayey saas bay leedahay caaishana almuhim marka safarkana waa afar markii eh, waxaa leeyahay xadarkana waa afar kolkii safar uu jirona laba ragco baa la dukanhayaa labada ragco marka sida xadiiska ibnu cabaas ka muuqata ama caaisha ay sheegaydo waxay leeyihin ama xitaa cumar ka sugnaatay waa taam oo salaada laga soo gaabiyey xabarkii ma ah ee sideeda ayay salaad u dhammaystiran ay u tahay oo sidaas loo farad yeelay khawfkana markii dagaal uu jiro oo muslimiintu ay ka cabsanayeen gaalada hal ragco inay dukadaan salaaddii afarta aheyd ama saddexda aheyd ama labada aheedba hal ragco inay ka kaafinayso sidaas buu sheegahayaa xadiiskan ibnu cabaas ayb baabu maa tuksaru fiihi salaatu min asafar salaaddii wixii la gaabinhaya safarka dhexdiisa salaado la gaabiyo iyo kuwa la gaabin baa jira marka marka duhurka iyo casirka iyo cishaha ayaa la gaabin karaa salaadaha afarta ah laakiin maqribka oo saddexa iyo fajriga kuwaas inaan la gaabinayn waa ijmaac weyn lama ogolo lamana gaabin karo labadaas laakiin inta soo hartay baa la gaabinhayaa oo saddexda kaleeta ah can anas bni maalik radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi sallaytu maca rasuulillaahi rasuulka ayaan la dukaday sala allahu calayhi wasalam aduhra duhrkii bilmadiinati madiine ayaan arbacan afar kula dukaday buu leeyahay wa sallaytu macahu alcasra casrkiina waan la dukaday fii dilxulayfati meesha la yidhaha dilxulayfa oo miiqaatu ahli lmadiinati ah ayaan kula dukaday buu leeyahay laba rakcatayni laba ibnu cabaas meesha mise anas wuxuu ka sheekaynhayaa xaajatlwadaac nabiga markuu madiine ka soo baxay duhurkii madiine ayaa lagu dukaday afar ragco isagoo ah markaas baa lasoo baxay bayna duhri waalcasri casrkii waxaa lagu dukaday ulxulayfa ayadoo la gaabinhayay marka oo laba ragco la dukaday marka casrkii meeshaas baa lagu dukaday laba ragco isagoo ah baabu qasri salaati fi lxaji xajkii salaada in la gaabinhayo isagana can anas bni malik radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkii baan la soo baxnay buu yidhi min almadiinati ilaa maka madiine baan ka soo raacnay maka ayaan u soo raacnay wa sallaa rakcatayni rakcatayni xataa rajaca ilaa uu ka laabto maka intuu yimaado oo xajkii la guto oo misna uu laabtay ilaa madiine uu ka laabtay laba laba ragco baa la dukanhayay buu leeyahay qultu waxaan yidhi kam aqaama bimaka intuu maka ku nagaaday muddadii xajka intay ahayd oo uu maka joogay nebiga qaala casharan toban tobankaas beri marka salaadii waa la gaabinhayey salaaddii afarta ahaa jirtay ayaa la gaabinhayey wa fii riwaayatin kharajnaa min almadiinati ila alxaji riwaayadaas dambe ayaa sheegaysa marka inay xajatuwadaaca ahayd oo xajkii loo soo baxay baabu qasri salaati biminan mina salaaddii lagu gaabinhayey ayuu baabkaanuna sheegahayaa can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi salla nabiyu sala allahu calayhi wasalama biminan salaata almusaafiri musaafirkii salaadiisii oo laba ragca ah ayuu nabigu mina ku dukaday wa abuu bakrin wa cumara wa cuhmaana tamaaniya siniina sidaas waxaa ku dukaday sidoo kaleeto abuu bakar waqhtigii khilaafadiisii cumar sidoo kaleeto labadaas ragca ayuu isna ku dukanahayay mino khilaafadiisii wa cuhmaan cuثmaan ibnu cafaan isagana waktigii khilaafadiisii samaaniya siniina sideed sanadood aw qaala sita siniin marka sideed sano miyaa kadib mise lix sano kadib ayuu cumar cuثmaan u bedelay oo salaadii qasriga ahayd ayuu dhammaystiray iyadoo marka asbaabo badan loo celiyo oo culammada gobolkood ay leeyihiin sababta ku kaliftay in uu salaadii mino ku dhammaystiro maka ayuu ka mid noqday oo xaas buu ku yeeshay oo musaafirnimo culusna uusan ictibaarin dadka gabal saas bay leeyihiin culimmada culimmada gabalna waxay leeyihiin sababta kaliftay inuu salaadii dhammaystiro cuhmaan dad reer baadiye ah oo caamo ah oo qasriga aan fahmin ayaa la dukaday wakhtiyaalo badan markaas bay dadkoodi markay u laabteen waxay dhaheen salaadaha la dukadoba labalabar weeye marka si uu jahliga qoladaas maaragtay ay galeen uu u baabi'iyo oo dadku ay u tusiyo salaadu inay maaragtay eh, asalkeedu uu yahay afar ragco ay ahayd inuu tusiyo awgeed baa uu u dukaday oo salaaddii u dhammaystiray saas bay culamada gobolkood leeyihiin almuhimu markii horeetona waa qasri jiray lix sano mise siddeed sano kadib ayuu bilaabay inuu salaaddii dhammaystiro qaala xabsun yacni bnu caasin wa kaana ibnu cumara yusallii bimina rakcatayni uma ya'tii firaashahu ibnu cumar sidaas oo kaleeto cabdullaahi ibnu cumar weeye ee laba ragco ayuu mino ku duka jiray markaas buu tegi jiray firaashkiisii mise gurigiisii faqultu waxaan idhi ay cammu ay cammi adeer adeer adeer ahaan buu u ahay low sallayta bacdaha ragcatayn haddii laba ragcooda markaa kadib aad duka laheed buu ula jeedaa haddaad sunnayso laheed markii labada ragco oo qasriga aad ah dukatay oo faradka ah waxay laba ragcoo misana haddaad daba dhigi laheed oo sunno ah ood sunnaysan ahayd qaala wuxuu yidhi low facaltu haddii aan saas yeelahayo la atmamtu salaati ma dhammaystiri lahay markii horena afar duka lahay marka meesha waxaa ka muuqata ibnu cumar radiallahu canhu inuuna sunnadii dukanaynin sunnooyinkii salaadaha lala duka jiray waqtigii xadarka ah in aan safarkaa markii lagu jiro aan la dukanaynin sunnooyinkii oo salaada qasriga kaliya lagu kaaftoomahayo bes waa ilaahay maaragtay takfiifkiisa subxaanahu wa tacaala marka kaas buu sheegahaya wuxuu leeyahay haddii aan sunnaysanayo salaadaaba dhammaystiri lahay oo afar ragcodaan dukan lahay buu leeyahay baabu ljamci bayna asalaatayn fi safar can anas bni maliki radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama ida cajila calayhi الsayru yuؤahiru الظhra ilى أwali waqti اlcasri fayajmacu baynahma can الnabiyi nabigu wuxuu ka wariyey anas radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama idaa cajila calayhi الsayru haddii socodkii uu la degdego oo socod uu dedejiyo nebiga yu'ahiru الظuhra ilaa أwali waqti اlcasri duhurka ayuu akhirahayey oo casirka waqtigiisa awalkiisa ayuu u dibdhigahayey haddii waqtiga duhurka nebigu uu socod dedejiyo oo uu socod ku dhex jiro duhurka waktigiisa ayuu akrahayy oo casrika awalgiisa ayuu udhigahayey wayajmacu baynahumaa markaas buu labadooda wada jamcinhayey duhurkii iyo casrkii waa jamci ta'khiir ah wayu'ahiru lmaqriba maqribkiina dib buu u udhigahayey xataa yajmaca baynahumaa wa bayna alcishaa'i ilaa uu ka jamciyo marka maqribkii iyo cishihii xiina yagiibu shafaqu gaduudkii markii uu ciilo ama uu maaragtay dhaco ceshaha gaduudkiisi markii uu dhaco ayuu maqhribkii iyo ceshihii wada dukan hayey oo jamcu ta'khiir ayuu u dukan hayey marka hadba madii u sahlan ninka musaafirka ah haddii waktiga horeeto oo salaada hore waktigeeda uu musaafir yahay oo uu socod ku taagan yahay salaaddii wuu akhirhayaa waktigaas la joogo wuxuu u akhirhayaa waktiga dambe haddii ay duhur taha casirkii buu akhirhayaa hadday maqhrib tahana ceshihii haddii uu degan yahay waktiga salaada hore oo ay u fududahay inuu soo jamciyo jamci taqdiim oo duhurkii iyo casirkii mar u wada dukado intuu markaa duhurkii iyo casirkii waktiga hore dukado oo duhurka ayuu hadhowto casirka markaa soconhayaa ama maqribka iyo ceshaha intuu maqribka dukado marka hore ayuu hadhowto markaa waktigii ceshaha uu soconhayaa hadda kii u sahlan ayuu samaynhayaa jamci taqdiimka ama jamci taakhiirka baabu ljamci bayna asalaatayni fi lxadar laba salaadood jamcintooda ayuu baabkaanu sheegahayaa fi filxadari nagaadiga iyadoo la meg yahay in axyaanan labada salaadood laba salaadood la jamci karo duhurkii iyo casrkii ama maqribkii ceshihii ayuu xadiiskaanu noo sheegahayaa can ibni cabbaasin radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi jamaca rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama bayna aduhri waalcasri nebigu wuxuu jamciyey duhurkii iyo casirkii waalmagribi waalcishaa'i maqribkii iyo cashihiina wuu jamciyey bilmadiinati madiine ayuu ku jamciyey fii gayri khawfin walaa matar iyadoo cabsi ayna jirin cabsi la-aan iyo roob la-aan haddii haddii cabsi ay jirto salaatul khawfka waabana soo martay hal ragcaa bala dukan haddii matar uu jiro ayadana salaada waa la jamci karaaho haddii nadar badan uu jiro oo dadka inay mar labaad masaajidka soo aadaan roobka inuu u diido laga yaabo ama dhaxan badanu ay dhacayso ama dhulka uu dhiiqo noqdo labada salaadood waa la wada jamcin oo duhurkii iyo casirkii marbaa lawada dukaan markaasaa masaajidka laga wada tegi guryaha la aadi ama maqribka iyo cishaha inta maqribka la wada dukado ayaa markaa cishaha guriga layska joogahayaa laakiin waxaa dhacday mar iyadoo cabsiyuna ayna jirinin hoobna una jirinin in nebigu uu jamciyo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe fii xadiidi wakiicin waxaa ku jiray qaala wuxuu yidhi qultu ibna cabbaas ninka raawiga ahay oo taabiiga ahay ayaa ibna cabaas weydiiyey arrintaas sida ay ku dhacday qultu ibna cabbaas waxaan ku iraaday buu yidhi lima facala dalika arrintaas muxuu nebigu u sameeyey qaala wuxuu yidhi kay laa yuxarija ummatahu ummaddiisa inuusan dhibaato gelinin ayuu u sameeyey marka waxay leeyihiin culummada xadiidkan waxaa laga qaadanhayaa eh, in ay bannaan tahay marmar iyadoo aan laga dhigaynin shay caado joogto ah duhurka iyo casirka in la wada jamciyo mar ama cishaha iyo maqribka la jamciyo eh, iyadoo ayna jirinin cabsiyo ama roog uuna jirinin waxaa laga yaabaa xoogay qof inuu shaqo yeesho ama xoogaa uu iska yar caajisan yahay marka wuu samayn karaa duhurka iyo casirka intuu wada jamciyo uu khalaas maaragtay waktiga hore ku kaftumaya ama maqribka ee ashaha marka ibnu cabaas dadkaa weydiiyey waxa ay wuxuu ugu jawaabay yani ummadda inuusan dhibaato gelin nebiga waa takfiif min allahi wa tacaala iyaduna oo markii uu u baahdo qofka oo shaqo badan uu leeyahay masalan ama xooga uu yar daalon yahay inuu samayn karo sidaas laakiin lama ogola in ay caado ka dhigato qofka oo uu mar kastaba salaadihii u wada jamciyo salaad wada walba waktigeeda in la dukado ayaa asal ah laakiin axyaanan markii u baahdo wuu samayn karaa sidaas wa fii abi mucaawiya qiila libni cabbaas waxaa lagu yidhi maada araada ilaa dalika arrintaas muxuu u doonay nebigu qaala wuxuu yidhi araada an laa yuxarija ummataha sidii hore saasuu ku jawaabay ibnu cabbaas nebigu inuusan ummaddiisa dhibaato gelinin oo shay u baahan yihiin ama laga yaabo inay u baahdaan uusan ka mancinin ayuu arrintaas u sameeyey waa arrin mashruuca marka baabu salaati fi rixaali fi lmatar salaaddii rarada in lagu dukanhayo markii matar uu jiro ayuu baabkaanuna noo sheegahayaa haddii masalan eh, safar la yahay eh, ama meel lagu nag yahay oo meel la wada degan yahay eh, roob uurde oo markaas oo masaajidkii la soo aadi waayo qolo walba meesha ay degan tahay reerkeeda ama raradeeda inay isaga dukan karto ayuu baabkaanuna noo sheegahayaa can ibni cumara radia allahu canhuma annahu naadaa bisalaati salaaddii ayuu adimay fii laylatin daati bardin wa riixin wa matar maa habeen u saaxiib ah qabow badan oo dabayl badan ama madar leh ayuu salaad u adimay ibnu cumar faqaala wuxuu yidhi fii aakhiri nidaa'ihi aadaanka ugu dambayntiibuu wuxuu yidhi aadankii buu ku daray alaa salluu fii rixaalikum reerihiina ku dukada saas buu yidhi alaa salluu fi rixaali reeraha ku dukada aadankii buu intaas ku daray uma qaala wuxuu yidhi ibnu cumar ina rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama kaana ya'muru lmu'adina mu-adinkii wuxuu amrahayey nebigu idaa kaanat leylatun baaridatun habeen qaboof haddii uu jiro aw daatu matarin ama matar ay leedahay fi safari an yaquula inuu yidhaahdo mu'adinkii alaa salluu fii rixaalikum raradiina ku dukada inuu yidhaahdo mu-adinku oo aadaanka uu ku daro sidaas buu nebigu amrahayey marka waa sunno buu leeyahay oo min cumar haddii saasoo kale ay dhacdo oo roob u da-o oo dadkii ay soo aadi waayaan masaajidka markii masaajidka laga addimo in aadaanka lagu daro kelimadaas alaa salluu fii rixaalikum waa shay ayaduna sunnada ka mid ah baabu tarki tanafuli fi safar safarkii sunnada kategitaankeeda ayuu baabkaanu sheegahayaa can xabs bni caasimin qaala wuxuu yidhi saxibtu bna cumara ayaan la saaxiibay oon raacay radia allahu canhuma fii ariiqi maka qaala wuxuu yidhi fasallaa lana duhra rakcatayni laba ragco ayuu duhurkiinala dukaday laba ragco ayuuna dujiyey duhurkii uma aqbala wuu soo qaabilay reerkiisii buu usoo laabtay waaqbalnaa macahu anaguna waan soo qaabilnay reerkeenii baan soo aadnay xataa ja'a raxlahu ilaa reeradiisii uu ka yimaaday wa jalasa wuu fadhiistay wajalasnaa macah faxaanat minhu iltifaatatun naxwu xaytu sallaa marka faxaanat waxaa soo dhowaatay minhu ibnu cumar iltifaatatun fiiro ayaa soo dhowaatay wuu fiiriyey way ulajeedadu wuxuu fiiriyey naxwa xaytu sallaa meeshii uu ku dukaday oo duhurka laba ragco uu kusoo dukaday oo uu ka soo tegey ayuu fiiriyey fara'aa naasan qiyaaman wuxuu arkay markaa dad taagan oo dukanhaya fa qaala wuxuu yidhi maa yasnacu haaulaa'i qolaas maxay samaynaayaan qultu waxaan idhi yusabbixuuna way sunnaysanaayaan qaala wuxuu yidhi low kuntu musabbixan haddii aan sunnaysanhayo la atmamtu salaatii markii horebaa salaadaan dhammaystiri lahay yabna akhii inii saxibtu rasuula allahi inankii eh, walaalkaybow anugu waxaan raacay nebigii fi safar falam yazid kama ziyaadin calaa rakcatayni laba ragco kama ziyaadinayn xataa qabadahu allah ilaahay uu ka qabdooda nabiga uu ka oodsaday laba ragcobuu duka jiri buu leeyahy safarka ma sunaysanayni laakiin culama axaadiista gobolkood waxay sheegaysaa nabigu inuu duka jiray salaada fajriga labadeeda ragco iyo witrka labadaas inuuna dhaafi jirinin ee sunnooyinka kaleeto ayuu iska day jiray marka waqtiga safarka وsaxibtu abaa bakrin baan raacay radia allahu canhu falam yazid calىa rakcatayni laba raqo kama ziyaadin xataa qabadahu اllah wasaxibtu cumara falam yazid calىa rakcatayni laba raqo kama ziyaadin xataa qabadahu اllah uma saxibtu cuثmaan falam yazid calىa rakcatayni xataa qabadahu اllah waqad qaala allahu tacaala laqad kaana lakum waxaa idin sugnaatay fii rasuuli illahi rasuulka ilaahay uswatun xasanatun dayasho wanaagsan baad ku leedahay nebiga ku dayda baabu tanafuli bisalaati cala araaxilati fi safar markii safar lagu jiro in raaxilada aad saaran tahay korkeeda lagu sameeyo sakar weeye ka can ibni cumar radi allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu ahay yusabixu mid ku sunnaysta cala raaxilati neefku uu saaran yahay ama hal ha noqdo ama rati ha noqdee uu ku sunnaysta jiray korkiisa qibala aya qibala ayi wajhin tawajaha dhinac kasta uu u jahaysto neefkaas uu saaran yahay dhinacaas buu u duka jiray ee qiblo in la qaadilo uma baahna wayuutiru calayhaa watarkana ayada korkeeduu ku duka jiray hayra annahu laa yusallii calayha almaktuuba laakiin korkeeda salaada faradka kuma duka jiray markii salaad farada la gaaro waqtigeeda waa laga degahayaa dhulkaa lagu dukan laakiin sunnada lama baahna marka in laga dego ayada korkeeda ayaa lagu sunnaysanaya haddii aad baabuur saaran tahay ama aa xoolo saaran tahay korkooda ayaa isaga duka kartaa sunnadii baabun ida qadima min safarin sallaa fi lmasjidi rakcatayn markii safar uu qofku ka soo galo waxaa sunno ah inuuna guriga ku bilaabin imaashada eh masaajidka uu ku hormaro oo laba ragco masaajidka uu ku dukado oo markaas kadib uu cidgiisii aado can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kharajtu maca rasuulillaahi rasuulkii baan la baxo buu leeyahay sala allahu calayhi wasalama fii qasaatin duulaankood fa abta'a biya jamalii waxaa ila daahay buu leeyahay ratigaygii waa idaahiyey oo rati aan sacadka ku fiicnayn buu ahay wa acyaa wuu daalay uma qadima rasuulu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama qablii horteyda ayuu markaa nebigu soo galay madiina wa qadimtu bilghadaati aniguna subaxdii baan soo galay fa ji'tu lmasjida ayaan imaaday wawajadtuhu calaa baabi lmasjidi waxaan ka helay buu yidhi nebigu markaa isagoo masaajidka albaabkiisa taagan faqaala wuxuu yidhi al'aana xiina qadamta markaan miya marka aad timaaday qultu nacam raga xaggan soo galay qaala wuxuu yidhi fadac jamalaka ratikaada ka tag ee wadkul masaajidka gal fasalli rakcatayni laba ragcood ku uma qaala wuxuu yidhi fadakhaltu fasallaytu uma rajactu masaajidkii baan galay waan dukaday laba ragco markaas kadib baan ciddeedii u laabtay marka sunnadu sidaas weeye inaan guriga lagu bilaabin imaashada eh masaajidka lagu bilaabo baabu maa jaa fii salaati alkhawf baabkan wuxuu noo sheekaynhayaa markii cabsida ay jirto sidii loo dukanhayo oo gaalada jahal lagula jiro laga cabsanhayo can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi gazawnaa maca rasuuli rasuulillaahi nebigii baan la duulnay sala allahu calayhi wasalama qowman qowm ayaan kula duulnay oo min juhaynata qabiilo juhayno la yidhaahdo ayaan kula duulnuu leeyahay faqaataluunaa qitaalan shadiidan way nagala dagaalameen dagaal dhib badan falamaa sallayna duhra duhrkii markaan dukannay qaala mushrikuuna waxay dhaheen low milnaa calayhi maylatan haddaan hal mar ku xambaarno xambaaritaan laqtadacnaahum waan goyn lahayn ayagan waan tirtiri lahayn a marka fa akhbara jibriilu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama dalika jibriil baa arrintaas marka rasuulku u sheegay inay mu'aamaradaas ay gelahayaan oo markii salaada ay galaan saxaabada iyo nebigu ay doonahayaan inay duulaan hal mar ah ay ku soo qaadaan fadakara dalika lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama arrintaasna waxaa noo sheegaa buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi wa qaaluu waxay dhaheen isagoo nebigu sheegahaya arrintii ay go'aansadeen gaaladu qaaluu waxay dhaheen innahu sata'tiihim salaatun salaad baa u imaanaysaa kol dhow waa cashrkii wey marka duxrkii waa lasoo dhaafay cashrkiida baa kusoo dhow hiya axabu ilayhi min alawlaadi salaad ay ka jecel yihiin awlaadooda oo markii salaada ay galaan ba aynan dee mihir kale yeelanayn baa ku soo dhow marka markaas ay galaan aan si fiican u weerarno bay leeyihiin oo aan markaa baabi'inno falamaa xadarat alcasru casrkii markii u yimid safanaa safayni laba saf ayuu nebigu naga dhiga buu leeyahay waalmushrikuuna baynanaa wa bayna alqibla mushrikiintuna waxay noo dhexeeyaan annaka iyo qiblada ayay joogaan meesha dhinaca aan u dukanayno bay naga xigaan wakabara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wakabarnaa nebigu wuu kibaartay salaadii buu xirtay annakana waan xiranay warakaca warakacnaa wuu rukuucay annakana waan rukuucnay uma sajada waa sujuuday kolkii marka uu sujuuday qolaa hartay marka qoladaas waxay fiirinayaan gaaladii hadday mar hujuub soo qaadaan inay difaacaan wa sajada macahu asafu alawal safkii koowaad baa la sujuuday nebigii falamaa qaamuu markii ay istaageen safkii koowaad iyo nebigii sajada safu thaani safkii labaad oo gadaal istaagnaay oo gaalada fiirinay waardiyaha ku ahay ayaa sujuuday marka ay sujuudeen bay markaa soo kor noqdeen way soo istaageen istaaggii baa laysu bedelahayaa markaa uma ta'ahara safu alawal safkii koowaad oo nabiga markii hore la sujuudayna dib bay usoo laabteenoo safka labaad bay noqon doonaan wataqadamu asafu athaani safkii labaadna hore ay usoo baxeen wa qaamuu maqaama alwal safkii horeeto meeshiisii ayay istaageen ayagu waa isbedeleen marka wakabara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigii waa kibaartay waa rukuuc ragaabay waa kabarnaa waan kibaararanay warakaca waa rukuucay warakacnaa anakuna harkoonay uma sajada waa sujuuday wa sajada macahu asafu alawal safkii koobaad hadda laakiin awel horeeto ragcadii koobaad safkii labaad ahay ayaa hadda la sujuuday wa sajada macahu asafu alawal wa qaama athaani safkii labaad laakiin ragcadii hore nabiga la sujuudayna waa istaageen gadaalkii bay weli taagan yihiin falamaa sajada safku thaanii uma jalasuu jamiican oo dhammaan marka ay fadhiisteen laba ragca la dukan rabay markii ay fadhiisteen ragcadii labaad nebigii iyo safkii thaaniga awel ahay haddana awel ka ah uma jalasuu jamiican dhammaan bay maaragtay ay fadhiisteen qoladii kalena way soo fadhiisatay marka oo safka labaad taagneed way soo fadhiisatay sallama calayhim rasuulu llahi sala allahu alay wasalam saas ayuu ula salaamanahda marka labadii qoloba rasuulkii qaala abu zubayr wuxuu yidhi uma khasa jaabir wuxuu arrintaas ku khasisay jaabir wuxuu yidhi an qaala inuu yidhi kamaa yusallii umaraa'ukum haaulaa ha sidaan umaradiinu hadday u dukadaan oo kale ay ahayd saasuuna uu yidhi marka jaabir sida hadda loo dukadoo kale saasay kale ay ahayd inuu yidhaahdo ayuu ku fasiray jaabir arrintaas marka markii gaaladu ay dhinaca wejiga xigaan sidaas baa la samayn oo qodaba mar bay fiirinaysaa labada saf marka dambena hal mar baa la wada salaamo naqsanhayaa allah subxana wataala safkii labaad ayaa taagnaa marka oo muxuu kolkii sujuudda lagu jiray falamaa sajada safku thaani safkii labaad markay sujuudeen ayaan marka kolkay safkii hore iyo nabiga alay sala slam sujuudda ay dhamaysteen fadhiisteen bay marka koonina sujuudeen uma jalasuu jamiican dhammaantoodba marka way wada fadhiisana waa wada xiyaarsanayeen lan waa la arkaya san la fadhiyo waa la arkaya sallama calayhim rasuulu llahi sala allahu alay slam yani waa la salaamo naftay kulliga la wada salaam naftay marka laba laba ragcadood meeshaa loo tukadaya kolkaana cadowgii wuxuu jiraa jihat lqibla ayuu jira marka xadiidkii ibn cabaas aynu soo marray oo lahaa salaat salaatu lfawq waa hal hal ragcadood waa lagu tiriyaa marka inuu yahay wahmi ibn cabaas radi allahu canhuma qaala abujubayr uma qasa jaabirun an qaala kamaa yusallii umaraa'ukum haaulaa say umaradiina sida u tukadaan weeyaan umaradiinana sida u tukadaan sidaasoo kale u tukaday buu nabiga alay ayib kamaa yusallii umaraa'ukum yani xuraatu umaraa'ikum xuraatu umaraa'ikum waddanis ku mareeyey mucaawiya radiyallahu canhu markii nimanka saddexdii nina khawaarijta ahaa ay ku fasireen mucaawiya iyo cali iyo camr ibn alcaas inay dilaan habeen ay ku ballameen ee calina la dilay mucaawiyana la dhaawaca camr ibn alcaasna nin kale isaga loo maleeyey la dilay midda inta ka dhanaysa waardiya saran isagii oo maradiisa waardiya lahaan jiray marka waardiyahaas ayaa sidaas u galsani jiray qaarna qaarba markay sujuudayaan qaarna khilaafsaynayaan amiirkay khilaafsaynayaan sida umaradiina tarbiyeelayaan ee kuwa umaradiina waardiyanaya ay yeelayaan sidaasaan yeelay bu ninka salaatu ka baabu salaati lkusuuf can caaishata radi allahu canha qaalat khasafat الshamsu calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilahay zamankiisii bay qoraxdu madoobaatay faqaama rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama yusalli rasuulka ilahay waa istaagay inuu tukado buu salaad isugu taagay faataala alqiyaama jiddan faa'iidadiibu aad u dheereeyey ilaa dadka qaarkood ay ruuxeen oo taagniga ay ka dhaceen oo biyo lagu hesheeyey uma rakaca faaaطaala rukuuca jiddan haddana waa rukuuca rukuuciibu aad u dheereeyey uma rakaca ra'sahu faaaطaala alqiyaama jiddan intaanu sujuudin ayuu haddana qiyaam labaad leeyihi wa huwa duuna alqiyaami alawal qiyaamkii horesa waa ka sokeeya waa ka yaryahay ثuma rakaca faطaala rukuuca jidda wahuwa duuna rukuuci اأwl uma sajada waa sujuud uma ama sujuudu marka iyada asaala sujuud iyo riwaaya kale ma dhexayso lakin riwaaya kale iyaduna inay dheeray sheegaya ayaa jira uma qaama faطaala الqiyaam wahuwa duuna الqiyaam اأwl qiyaamka awalka yani suudkaga ka horreeyey qiyaamba qiyaamka ka horreeyey buu ka gaarnaa rukuucina rukuucda ka dambaysa bay ka gaarnay sidaasi taladiisa dhan ibaa ahaan jirtay salaatu salaatu kusuufka iyo keyrkeedba ragcaadiba ragcadday ka horraysa ka dheeray uma rakaca faataala rukuuc wa huwa duna rukuuci alawal ثuma rafaca ra'sahu faqaama faطaala القiyama wahuwa duna القiyam الأول ثuma rakaca faطaala الرukuuca wahuwa duna الرukuuع الأول ثuma sajada faاnsarafa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam waqad tajallat الshamsu yani ka iyadoo qoraxdii ay caddaatay oo lagoodi ka baxay iyo rasuulka ilahi marka salaadii ka baxay fakhaطba الnaasa dadku u khudbeeyey faxamid allaha وaثnى عalayhi ثuma qaal ina الشhamsa والqamara min aayaati الlah calaamaadka ilahay qudradiisa weynka ee tusinaya ka mid yihiin laa yankhasifaani lama madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaatihi qof dhimaanshihiisana lama madoobaadaan qof saalix oo wanaagsan oo dhintay dadkii lama madoobaadaan qof noloshiisna lama madoobaadaan wuu hadalkaa nabiga alayh salatu salaam u yidhi maalintaasa waxay ku beegantay maalintii ibraahim u dhintay wiilkiisa ibraahim ee maalinta dhintay ayay ahayd markaasay dadku yidhaaheen waxay la madoobaatay ibrahim garaadiisa la madoobay qoraxda ibrahim bay u ooyeysaa iyaga caadadooda sida ahaan jirtay waxay dhihi jireen marka qof cadiima baa dhintay maalinta qoraxda madoobaatay saa ka dhihi jiray oo markaasuu saasuu ka beenayaa nebiga alayh isalaatu wasalaam xayaatada xaggeeda marka iyadu ma ayna sheegin hebel ma ayna dhihi jirin jaahiligiisa lagu tahay muxuu ahay hebelkaas nin baa mucaawa dhashay oo saasay qoraxda la madoobaatay iyo ninkaas faasirka ahe waxay sameeyeen may dhihi jirin laakiin waa takmiil nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay caqiideynayeen iyo dadkiiba uu nebiga calayh salaatu wasalaam uu ka ka jahli bixinayo uu sidaa u yidhi fa idaa markaad aragtaan idaa ra'aytum axadahumaa yani midkood markaad arkaan kol mar labadooda arki kara ila fakabbiru takbiirsada wadcu llah alla barya wasalluu tukada watasadaku sadaqaysta jirtaa ya ummata muxamed in min axadin yani maa min axadin in haadi waa naafiya qof ma jiro adyara ka ka masayr badan min allah alla wax ka masayr badani ma jiro an yadniya cabduhu aw tadniya amatuhu in addoonkiisa zinaysa ama addoonkiisa ay zinaysato wax alla uga masayro wax maxaa uga masayraa ma jiro ayb ya ummata muxamed والله لو تعلمون ما أعلم لبكyتم كثيرا وlضحبتم كثيرا وlaضحبتم قليلا waxaan ogahay haddaad og tihiin wax yar baan qofin lahayda wax badanna waa oogi lahayde alaa hal ballan oo wuxuu og yahayna nabigu alayه الsalatu wasalaam aakhare waxaa jira aakhare waxaa jira oo naciim weyn ah iyo mxuu ahaaye iyo mxu ciqaab weyn ah labadaas og yahay oo jannadiiyo naartiba salaadaa dhexdeeda lagu tusayo nabiga alayه الsalatu wasalaam jannada mxu ahay naciimkeedi iyo arka iyo naarta ciqaabteedi iyo holaceedi iyo baabu عن ابن عباس رضي الله عنهma qاaل صلىa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم حيina kasفت الشمس ثمانiيa ركعاaت يعني ثمانiيa ركوعاaت sideed ركوucadood ayuu tukaday في أربع سجداaت iبن عabاس riwاadis waa sida afar ayuu tukaday ilahi nabigu alayh salatu salaam laba ragcadoodoo midiiba afar rukuucood cilaan saasu ku wada laakiin waa shaad riwaaya sabiir riwaayadii hore caaisha iyo caaisha keyrka jaabir ibni samura iyo keyrkeeda si wariyeen waa inuu nabigu alayh salaatu wasalaam laba ragcadood oo midiiba laba qiyaam iyo laba rukuucay leedahay marka salaatu rukuuf markuu dhaco sidaasa loo tukan rukuufka wixii aan kale aan ahayn axwaalu jawiyada kale iyaduna daran ah iyaduna loo tukada mise loona tukado ali bn abi aalib radiallahu anhu waa tukan jiray wuxuu ku magacaabi jiray salaat alaaya ayuu ku magacaabi jiray oo markay baraf daran iyo zalaazishi iyo qafxiga iyo markay dhacaan waa tukan jiray marka iyadana marka waa tukan jiray ali lakin nabiga alayh salaatu wasalaam qoraxda iyo bayax madoogaadkooda unbuu sheegay oo talayna nabiga alayh salatu wasalam marka suurada inuu uga qiyaastay kuwaas uga qiyaastay oo muxuu ahay idankood calaamaad weeyaan inay dadka ku tusinaya weeyaan baabun fi salaati اlistisqa can cabdillaahi bni zaydin alansaariyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alay wasalam kharaja ila almusallaa yasabti meesha ciidda lagu tukan jiray oo rasuulka ilaah u baxay isagoo roob doonaya wa annahu lama araada an yadcuu markuu doono inuu duceeyo istaqbala alqibla qiblada qaabil oo ka jeedsaday wa xawala ridahu bu-isina waa bedelay waa bedelaa qaarka sharciga qaarka hoose iyo magacyadooda xilliga ku bedelo isagoo fasaawil sidaa markasaas galaya wa fii riwaayatin jacala ila annaasi dahrahu dhabarkiisa dadka u jeediyey oo qiblada ku jeestay yadcu allaha isagoo alla baryaayo istaqbala qiblata qibladu qaabilay waxay wala ridaahu gu waa bedelay uma sallaa ragcatayni markaas laba ragcadood tukan uma sallaa ragcatayn marka waxaa weeyaan inay khudbadu ka horreysay sida jumcada oo kale ahayd ay khudbadu ka horreysay muxuaha salaat ama ciidayka iyo kusuufaynka iyo iyaga salaadaa horeysa amase marka waa ina salaada koreysa an ah, anas radia allahu canhu qaal asaabanaa wanaxnu maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama matar roob baana helay anaga rasuulka ilahay la jooga qaala faxakana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama sawba yani kashafa ثوبه عan أعlى badnihi maradii nabgu عalيه الصلاaةu وسلام go-yu qarka kale iska riday roobkii isu dhigay xatىa أصaabahu المطر ilaa roobkiisa faqulnaa ya rasuul الlahi lima sanacta hada maxaa kaa u samaysaan qaala inahu xadiiثu cahdi برabbihi rabbigii buu ku waqti dhowya waqti dhowba xagga rabbi ka yimid xagga rabbigu mar uu ka yimido waa raxmad xagga ilahay mar uu ka timido saasaan u yeelayaa bu leh nebigu alayh salatu wasalaam baabun fi tacawud cinda ru'yati الriixi wاlgaym wاlfaraxi bilmaطr cawdubillaysiga daruuraha iyo dabaylihi iyo laga cawdubillaysto iyo roobka faraxa lagu farxo marku roobku dego can caaishaةa radi allahu canha anaha qaalat kana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam إda caطفت الريح yani ida habت الريح bshidة markay dabaysku xoog u kacdo qaala wuxuu dhihi jiray اللهuma إنii أsألka خayrha وخayra ma فيha وخayra ma ursilat bه وأcuudu bika min شhariha وشhari ma فيha وشhari ma ursilat bه ilaahu waxaan ku weydiisay dabaysha khayrkaas iyo wixii ku dhex jira khayrkiisa iyo wixii loo diray khayrkiisa kolkay mxuahay waxaan kaa magan galay sharkeeda iyo waxa ku jira sharkiisa iyo waxa loo diray sharkiisa وإdaa تahayarat الsmاء yani تahayamat markay daruuraysato markuu daruuraystana تahayara lownuhu nebiga midabkiisu waa doorsoomi jiray waa kurboon jiray وkharaja وadkl waa bixi jiro soo geli jiro soo geli وأqبla وأdbr waa sii socon jiro soo socon jiray waa kici jiro fadhiisan jiray فإdaa أmطرت markay da'do suriya canhu yani kushiga canhu اlkr uu karxi jiro marka kolkaas karbadu ay ka bixi jirtay facaraftu dalika fii wajhi arrintaas wejgiisa marka ka garan jiray nebiga alayh salatu wasalaam inuu farxay iyo kolkaas warhayna diinna uu ku firmo qaalat caaisha fasa'altuhu waan weydiiyey arrintaasaan weydiiyey maxaa sidaa u yeeshaa baan dadka waa ku farxaa ninka daruurasaan adigta oo kan faqaala markaasu wuxuu yidhi lacallahu yaa caaisha kamaa qaala qowmu caadin falamaa ra'awhu caariban mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaribun mumtiruna bal huwa ma istacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliimun tudamiru kula shayin baan sidaasoo kale yahay maxaan ka garanayaa nimankaas intay hoog moodeen oo ku farxeen oo usoo baxeen yaa lagu halaagay marka waxaa in halaag inuu ku jiro iyagoo hoog yahay ma kala garaan ilaa aan ogaano inuu hoog yahay saasu marka nabiga alayh salaatu wasalaam uu yeeli jiro marka ilahay ka maami noqon jiro ilaa xisradooda baabu fii riixi sabaa wadabuur riixu sabaa waa midda ka timaada bariga ka timaada dabuurna waa midda koonfur ka timaada can ibni cabaasin radi allahu canhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وهلكت عاد بالdabuur sabا laygu taageeray oo cadowga zalaazisha iyo ku rido iyo cabsida iyo ku rido oo kii jelisay mxuaha axzaabtii camal kandar jelisay iyo iyada ahayd caadna dariishii lagu halaagay waxay midda dabuur eh ka timaada kitaabu janaa'iz aljanaa'iz waa jamcu janaaza janaazaduna meydka oo naakiga saaran ayaa janaaze la yidhaaha yani axkaam janaa'iz meydka axkaamka ku saabsan weeyaan baabun fii ciyaadati lmareed intaa qofka dhimanay qaaliban waata waa juhanaya marka xukmu lmareed iyo waxyaalaha kusoo horreysaya can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma anahu qaal kuna juluusa maca rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam in jaahu rajulu min alansaar rasuulka ilahi baan la fadilin markuu u yimid nin ansaar ka mida u yimid fasalama calayhi waa salaamay ansaarigii baa nabiga alayh salaatu wasalaam salaamay ina adbar alansaariyu ansaarigii baa tegey faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi yaa akha alansaar kayfa akii sacd bnu cubaada walaalkay sacd bnu cubaada suu yahay sacd bnu cubaada oo jirranaa buu wareesanaya nabiga alayh salatu salaam qaala markaasuu yihi saalixun waa fiican yahay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam man yacuuduhu minkum yaa booqanaya yaa idaacaya waan soo booqanaya qaala faqaala waa kaan waqulnaa macahu waa la tacnay wanaxnu bidcata cashara annagu oo dhowr iyo toban ah maa calaynaa nicaalun aanaan kabadasanayn walaa kisaafun kofofyaalna aan dasanayn walaa qalaanis koofiyadana aan dasanayn walaa qunuf qamisyaalna aan dasanayn aad u taabaansan oo marka araban oo sidaas namshii aan soconno fii tilka sibaaq dhulkaas seesha ah ayaan soconnay xataa ji'naahu ilah sacd bni mucaad ranay faاstaakara qawmuhu min xawlihi waa ka durkeen kolkiisii hareero fadhiyey jacaylkoodibu ay hareero fadhiyey rasuulka ilahi asxaabtii la socotay u baneeyey agtii sacd bni mucaad sacd bni cubaada agtiisii u baneeyeeno way ka durkeen sacd bni cubaada hareeriisa kala durkeen rasuulkii raggii la socday ba u baneeyen alayh الsalaatu wasalaam xataa danaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waasxaabuhu aladiina macahu ilaa usoo dhawaadeen rasuulka ilaahay iyo xaggiisi la socotay ay soo dhawaadeen ayb marka sunnada sidaas weeyaan inuu ku dhowaado qofku markuu maqlo qof jirad markuu maqlo waa inuu booqdo jiradiisa gofkaasala ahaada noockiisa booqanayana sunnada ciyaadadu waxaa weya inuu usoo dhowaado inuu meelkuu salaamo maaha waa inuu usoo dhowaado af fadhiisto oo u duceeyo oo muxuuaha maaweeliyo baabu ma yuqaalu cinda almariidi wاlmayit عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا xaضرتm المريض أو المyت qofkaad jiran haddaad la joogtaan u timaadaan ama qofka dhimanaya aad u timaadaan faquluu khayran wax wanaagsan dhaha hadal wanaagsan ku hadlo faإna المalaaئikaةa yuؤminuuna عalىa ma تaquluun malaa'igta aamin dhahaysa waxaad tidhahaan bay malaa'igta aamin dhahaysahay hadal xun oo habaar iyo ku jira haku hadlina marka intay malaagta intaas intay aamin idin tiraa waxay idinku dhahaan ba'ye baaba'ye mixin waaye haddaad tiraanaan waay waay malaagta intay idin dhahdo khalaas isku baaba'daan baa toori oogayay waxaa iska ilaaliyaan hadal wanaagsan ku hadla qaalat falamaa maata abu salama abu salama ibni cabdilasad waa zawjkeedii weeyaan markuu dhintay ataytu annabiya sala allahu alay sl nabiga ilaahi baan u imid faqultu markaasu wuxu ya rasuul allah ina abaa salamata qad maat abu salama waa dhintay qaala markaas wuxuu yidhi quuli waxaad tidhaahaa allahuma qid lahu wa actibnii minhu cuqbaa cuqban cuqbaa xasana iigu bedel bedel wanaagsan ilahu an isaga noo bedel bedel wanaagsan la iga siiyo wax wanaagsan iigu bedel wax wanaagsan isiiyo qaalat faqultu waan hadalkii nabigu ii sheegay baan qofka hore ظahir bidca musalam ka wanaagsan oo ilahay u bedelayaa sidaas haddana amarkii rasuulka alayh salaatu wasalaam aan qaatan ila hadalkuu nabiga ila talay baa yii eh, faactabani yani ilahay wuxuu igu bedelay man huwa khayru lii minhu mid iga fiican ba ilaahay igu bedelay muxamadan sala allahu alayh wasalam nebigu ilahay igu bedelay marka waa malaa'igta meesha joogto malaa'igtaasoo dada aaminsanay ilaahu u naxariiso aniga isaga baa naxariiso meesha si maxfeer kaba isoo geli haddaad tidhaaho helka kuwa muslma soo kale lakin haddaad kaayay baabaayo waxaad tidhaaho baabu talqiin almawta laa ilaha ila allah almawta yani muktabariin dadka sakaraadaya in laa ilaha illa allahda loo laqino ayb عn abi سacيidi الkdriي radي اlه عnه qala qala rasuul اlahi slى اlه عalيh وasلم laqinuu mawtaakum laa ilaha ilا اllah in mariya u laqina dadkiina dhimanayo sakaraadaya laa ilaha ill u laqina laa ilaha ill allah ugu dambaysa aabeel uu yidhaaho waxaa weeyaan wajabat lahu janna sida xadiidu mucaad nebigu alayh salatu salaam uu ku sheegay marka laa ilaha illa allahu u laqina mar hadduu yidhaahana idan wax kale uu ku hadhadlo waa in laga dayna hadya goor aan lagu wadayn baabu baabun man axaba liqaء allah axaba allahu liqaءah waman kariha liqاء allah kariha allahu liqaahu yani can caaishaةa radi allahu anha qaalat qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam man axaba liqaaءa allahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaaءa allahi kariha allahu liqaa'ah qofka alla la kulankiisa jeclaadana ilaahsna la kulankiisa waa jeclaanaya qofka ilah la kulankiisa necabna isna ilahna waa necabya la kulankiisa sidaasuu nabiga alayh salatu wasalaam markaasa caaisha waxay u qaadatay qofkii dhimaashaha jecelna ilahay waa jecel yahay qofkii dhimaashaha necebna ilah waa neceb yahay marka saas u qaada markaasay tii marka dad dadka dhan waa wada neceb inta kasoo dhaaf ilaahay markaasay weydiinaysa caaisha radiallahu canha waxa allo wixii ka ishkaal gala oo dhowr waa kamay waaran jirana waa weydiin jirta aad ba cilmiga u jahlada radiallahu canha saas daraaddeed iyagoo gabadh aad dacyarahay intay nabiga la joogtay aad cilmi badan uga u axmaartay nabiga alayh isalaatu wasalaam faqultu ya nabiy allah akarahiyat lmowt mageerida nacaybkeeda qofki ilaahay matiisa nacbi allana matiisa waa nacbi leeda mageerida nacaybkeeda fakulu maa nakrahu mowt dhammaantayada mowtka waa necobnahay qaala markaasu wuxuu yidhi laysa kadalika sidaa ma aha walaakina almu'mina idaa bushira ma aha geeli nacaybka ma ah waa kolkii xaalatu lictibaar wey labada xaalaba qofku markuu sakaraadayo yaa qof walbaba masirkiisa loo muujinayo ayb almu'mina idaa bushira biraxmati illaahi wa wa jannatihi kolka qofka mu'minka uu sakaraadayo loogu bishaareeyo raxmadda ilaahay iyo ridwaankiisa iyo jannadiisa loogu bishaareeyo axaba liqaaء allah ilahay kulankiisa jeclaanayaayo adduunka haddii lagu celiyo ha lagu celiyo laydama yeeleeno jannadaas u muuqatay iyo waxa la tusay wuxuu ka jecel yahay ma jiro naftiisa waa iska rabta inay baxdo faaxaba allahu liqaaء markaas ilahina lakiisa jeclaanayo وإن الكافر إذا بشر بعdاaب اللahi وسخطه kariha لقاء الله gaalkana markuu sakaraadii loogu bishaareeyo ciqaabti iyo rasuulga loogu bishaareeyo markaasuu muxuu ahay naxayaayo o necbaanayaayo waxaa ka horeeya buu necab yahay kogiisa kariha allahu liqaa ilahina marka liqiisa nacayo وفي رواية عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال فأتيت عائشة faqultu ya uma lmuminiin subax ibn haani baa le abu hurayraa sidaa ka maqlay marka hore markaasaan n fasirin lakin abu hurayra ma fasirin abu hurayra ma fasirin intaasun buu sheegay markaasaan caaisha u imid wuu leeyahay subax ibn haani faqultu ya uma lmuminiin samictu aba hurayrata radi allahu canhu yadkuru can rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama xadiidan in kaana kadalika faqad halagna hadda sidaa uu sheegay uu yahay waa halaagsanay sida abu hurayra uu sheegay hadday tahay arrintu waa ku halaagsanay فقال إن الهالك من هلك بqول رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ninka halaagsan waa qofka rasuulka ilah qolkiisa ku halaagsana rasuulka ilah qolkiisa rumaysan waayaan iyo rasuulka ilaahiba qofkii rumaysan waayaba halaagsane wamaa daada taas muxuu yahay abu hurayra maxaad ka maqashay hadduu rasuulka ilahi wuxuu yidhahda abu hurayra ka maqashay inaad beenisaa ku halaagmaysaa mooya rasuulka ilah qolkiisa ku halaagsan maysa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi salى الlahu عalيه وسلم man axaba liqاء allah axab allahu liqaahu waman kariha liqاء allahi kariha allahu liqaahu saasa rasuulka ilah yii ba abu hurayra walaysa mina axadu ilaa wahuwa yaqra mowt qawl hani sulax ibn hani qof aan geri aan nahadeyn oo laguma jiro abu hurayra saasuu rasuulka ka sheegaya faqaalat markaase waxay tihi qad qaalahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waa yidhi hadalkaas walaysa biladii tadhabu ilayhi xaggaad la aadayta ma aha u saantay ma aha walaakin idaa shakasa albasaru markay induu taagmaan وxsرج الصدر lsqrn عlayso وشhcr الجild mxu ahay jidka yeelo marka iskaraabta yaan hayo weeyaan وتشنج الأصاabع farmka soo fogaan فعinda ذلika maن أحب لقاء اللahi أحب الlah لقاءه markaas w marka qofka ilah lgiisa jecel allna lgiisa uu jecel yahay وmaن krha لقاء الlah krh الlah لقاءه saas marka baabu fii xusni danni billahi tacaala cinda almowt ilahay in wax wanaagsan laga fiso meelaha la hagaajiso can jaabir radi allahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu alayh wasalam qabla wafaatihi bitalaatin yaquul laa yamuutanna axadukum ila wahuwa muxsinun billahi danna qofkiina yaanu ilaa isagoo ilaahay malaha u wanaajinayo wax wanaagsan ka filanaya mooyaane ila ilah waa kaylaana cinda danni cabdii bi anuu addoonkaygu wax fisho yaanu ahay marka wuxuu iga fishansiinaya marka isagoo adigoo wax wanaagsan ilahay ka xilanaya haddii aad ku dhimato ilahay wanaag haddaad ka fuusata macaarifa tila ano qora waxaasi sameeyey waxaan sameeyey waxna dhaafi kara ma aha walciyaadu billah taasaa ka sii dara dembigeeda baabu irmaadi almayit waadducaa'i lahu idaa xudir indhaha loo laabo kolka naftu ka baxdo indhaha maxaa intuu naftu kolka ay ku soqoyan tahay ee ay in indhaha loo laabo xubnahana loo jiljilciyo weeyaan yaynu kala qallatin oo marka oo magaciisa xumaanin عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم على أbي سلمة أbي سلمة u soo galay نبgu عليه الصلاaةu وaسلام رضي الله عن أbي سلمة وqad شhaqa basرhu وqad شhaqa basرhu aw basرh isagoo indhihiisa ay taagmeen indhihiisa ay taagmayaan qofka marka wuxuu arkaayo malaga soo degay iyo tallaanka lagu qaadayo quruxdiisa iyo u eegaayo markaasu kor eegaya utursinatay nafta kaga dhacaysa haddaan in laga soo degina indhihi sidii ku kaada qalleqayaan marka dambe marka masoo noqonaya fa aqmadahu waa usoo laabay nebigu usoo laabay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi ina aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar nafta markii la qaado iyo indhaha raacaya sii waday iyo sii daawanaya iyo ilaanka quruxda badan lagu qaaday iyo malagi fa baja naasu min ahlihi yani markow waxaa buuqa yani oohin isku daray dad abu salama ahlkiisa ka mid ahaa ba oohin isku daray faqaala markaasu yihi laa tadcuu calىa anfusikum ila bkhayrin naftiina wax wanaagsan mooyan wax kale ha ugu ducaynan yani waxun ha dhihina faina almalaa'ikata yu'minuuna calىa ma taquuluun malaa'igta aamiin bay dhahaysaa waxaad dhahdaane waxun ha dhihina oogaya iyo ba'ya iyo ha dhihina uma qaala markaasuu yihi allahuma اغfir liabi salama وارفع درجته في المهديين واklفه في caqiبه في الغاabiriin klفhu yani ilah noqo oo في caqibihi yani wuxuu ka tegey zuriyadiisi iyo dadkii ka tegay iyo fi lغaabiriin fi lbaaqiin inta hadhay ilah dadkiisi iyana dhaqaale yani wanaaji واغfir lana وlahu ya رب العاalمين واftax lahu في في qabrihi ilah u waasici qabrigiisana u waasici ونwir lahu fiihi u nuur oo u iftiin qabri sidaas marka in la yidhaah wey sida nabiga alay sla uu yidhi hadiska iyo si umu salama uu faray iyo waa in la qofkii qof uu ka dhinto baabun fii arwaaxi اlmu'miniina wa arwaaxi اlkaafiriin sida loo qaadayo arwaax lmu'miniinta iyo arwaax kufaarta loo qaadayo iyo mise loo sii wado iyo meelaha lasii marinayo iyo meesha lagu sajirayo an abi baabun fi tasjiyati almayit yani taksiyati dabooladiisa la daboolay marka marba lagu daro can caaishaةa um اlmuؤminiina radi allahu canha qaalat sujiya rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam xiina maata bisawbin xibara waxaa lagu delay nebiga alayh sala slam markuu dhintay mara oo nooca xibarada layidhaah ba lagu delay calaa wadni cinaba xibara waa mara oo xubuuq laho weeyaan bab في أrواaح المؤمiنiiن وأrواaح الكاaفiriin عن أbي هuريرaةa رadي الله عanهu qاal إida خرجت ruuح المؤمiن qofka muؤminka ruuxdiisu markay baxdo falaqاha malakaani laba malag ayaa la kulmo oo qabta yuscidaanihaa oo korsiiye oo kor la aada qaala xamaad xamaadka xadiiska warinaya wuxuu yidhi fadakara min طibi riixihaa وadakara midka marka unugeeda buu wax ka sheegay nebigu alay slam abu hurayra uu ka warinaya buu sheegay marka wuxuuna sheegay lifki buu sheegay miraayaxatul lifki oo kale inay leedahay oo udgeyso oo malaa'igta lala sii iyo malaa'igta iyo ay u ayuu sheegay nafka qofka mu'minkii qaala wayaquulu ahlu samaa ahlu samaha waxay dhahayaan malaa'igta samada joogta waxay dhahayaan riixun ayibatun ja'at min qibali lard riixun ayibatun ja'at min qibali lard naf wanaagsan oo udgoon ayaa xagga dhulkay nagaga timid bay dhahayaan sala allahu alayka waa u ducaynayaan sala allahu alayka allah ku naxariisto wa calaa jasadin kuntii tacmuriinahu jisadki aad ku jiri jirtayna allah u naxariisto saasay dhahayaan fayunطalaqu bihi ilaa rabbihi rabbigiisaa lala aadayaa uma yaquulu markaasu rabbi wuxuu dhahayaa inطaliquu bihi ilaa aakhiri ajalihi ilaa aakhiri اlajal ilaa jasadka ugu dambaysa marka waa inayna goli kataa nafta ka bixinaya ayb intan ilى آkir الأjل qaala kawada ilى bacث yani geeyo ilaa bacثiga laga gaadho meeshii maxaa loogu talagelay sii geeyo inu saas inoo qaala وإna الكاafira إida خarajat ruuxuhu qaala xamaad وadakara min nafnihaa qurmoonkeedii buu sheegay abu hurayra وadakara lacnan lacnad ay malaa'igtu lacnadaysa buu sheegay wayaquulu ahlu sama ahlu samaduna waxay dhahayaan riixun khabiifatun jaat min qibali alard nafkulnoon baa xagga jannadan xagga dhulka nagaga timid qaala fa waxaa la odhan intaliquu bihi ilaa ilaa aakhiri alajal muddadasa ugu dambaysa muxuu celiya elo meeshiisigeeya muddadiisa inta ugu dambaysa yani ilaa inta laga soo bixinayo qaala abu hurayra faradda rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rayqatan kaanat calayhi wuxuu saaray oo ku daday nebigu alayhi salaatu wasalaam go uu waraabuu ku daday calaa anfihi sankiisa haakada yani qurmuunkii kolkuu tilmaamayey ruuxda kaafirka qurmuunka tilmaamayay uu sanka iska yani maru sanka iska saaray nebiga alayhi salaatu wasalaam baabun fi sabri cala almusiibati cinda awali sadma marka ugu hore jugta ugu horraysa musiibada kuu dhacdo qofka in lagu sabro عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أtىa عlى امرأة تbkي عlى صبي لha عlى qبr صبي لha anug yaroo dhashay qabrigiisa haweenay ku dul ooyeysa ayuu soo maray rasuulka ilaahay faqaala laha markaasu wuxuu ku yidhi ittaqi اllaha واصbiri ilaahay ka baqoo sabir faqaal mana ayna garanayn faqaalat markaas waxay tidhi maa tubaadayn bimuصiibatii musiibadaya danba xamali riwa kalena waan ahayd ilayka canii falam tusab bimusiibatii iga fogow niyahow walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh